alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa darsigeennii afraad kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska afartan iyo shanaad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana sufyaan ibn wakiic qaala xadaana abi waa wakiic ibn اljaraax ibn maliix aru'aasi abu sufyaan can shariik bni cabdillaahi annakhaci can cusmaan bni mawhab qaala wuxuu yidhi su'ila abu hurayrata abu hurayra la weydiiyey hal khadaba ma cilaantay rasuulullaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ma cilaantay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala abuu ciisa wuxuu yidhi warawaa abuu cawaana abuu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri ayaa wariyey hada alxadiisa ayuu wariyey can cumaan ibni mowhab can cumaan ibni cabdillaahi ibni mowhab buu ka wariyey faqaala wuxuu yidhi can ummi salama waa xadiiu abi hurayra bukhaari fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa cumaan ibnu cabdilaahi ibnu mawhabna laga warinayaa inuu yidhi qaala can umi salma annaha akhrajat shacran min shacri nebiyi sala allahu calayhi wasalam makhduuban umu salama waxay ii soo saartay timo ka mida timihii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam oo cilaansan ibnu maajana wuxuu fii sunanihi ku warinayaa dahaltu calaa ummi salma faakhrajat ilaya shacran min shacri rasuuli lahi sal aleh wasalam makhduuban bilxinaa'i walkatam marka xadiisku waxa weeye waa min riwaayati ummi salma laysa min musnadi abi hurayrata radi allahu canhu qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana ibrahim ibn haruun qala ahbarana nadar ibnu zurarata can abi janaabin abi janaab waa daciif can iyaad bni laqiidin can jahdama imraatu bashiir bni lkhasaasiya jahdama waa nusakda qaarkood ay qorayaan laakiin waa khada waa daalka aan dhibicda lahayn jahdama imraatu bashiir ibni lkhasaasiya bashiir ibni lkhasaasiya ninka la yidhaahdo haweenaydiisii annahaa qaalad waxay tidhi ana ra'aytu aniga arkay rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay aniga arkay yakhruju xaaluu ka soo baxayo min beytihi gurigiisa yanfudu isagoo ka jafaya ra'sahu madaxiisa timaha isagoo yani markaa biyihii ka jafaya ama ka dhabandhabaya ayaan arka walxaal qad iqtasala uu soo qubaystay nebigu sala allahu calayh wasalam wa bira'sihi madaxiisana waxaa ku yaalay radcun ay asarun raad oo min xinaain xinaa ah. raad xinaa ka muuqanayay madaxiisa ow qaala wuxuu yidhi raawigii baa shakiye sheikha tirmidi ibraahim ibnu haaruun baa shakiye radqun min xinaa marka radqiga iyo radciga isku macnuu ka warramayaa yani ku tilmaamayaayo waa raadka iyo asarta xinaha ka dhalanaysa laakiin luqada carabiga iyo qawaamiista marka la eego radqiga waxaa loo yaqaanaa raadka dhoobada ka dhasha raadka dhoobada ka dhasha maxaa saxa waxaa saxa radci oo cayn in la akhriyo ayaa saxa oo raadka iyo asarta xinaha iyo sacfaraanka iyo waxyaabaha ka dhasha ama raadka dhooqada ka dhasha waxaa la yidhaahdaa yacni radqun baa layahaa oqoyn shaka waxaa shakiyey fii hada arrinka hada arrinkaa waxaa ka shakiya a wa sheekha tirmidi ibraahim ibnu haaruun ayaa shakiga yani marka xaggiisa uu ka yimi xadiiska waxaa warinaya imaamka ayaa warinaya laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jiro nadar ibnu zurara yani ninka la ayaa ku jira oo mastuur ah ee sidoo kale abu daawuud baa warinaya min ariiqi sufyan can iyad can abi rimsata biisnaadin saxiix qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bn cabdiraxmaan addarimi ahbaranaa camr bnu caasimin xadaana xamaad ibnu salma qaala xadaana xumayd ibn abi xumayd adawiil can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasuulillaahi sala allahu caleh wasalam nebi maxamed timihiisii baan arkay makhduuban xaalay yihiin kuwa la cilaamay oo cilaan la mariyey qaala xamaad wuxuu yidhi waahbaranaa cabdulaahi ibnu muxamed ibnu caqiil baa noo waramay cabdulaahi ibnu muxamed ibnu caqiil waa mukhtalafun fiihi waa nin laysku khilaafayo bukhaari iyo xumaydi iyo bukhaari ardaygiisa tirmidi iyo axmed ibnu xambal iyo xadiiskiisa way taxsiiniyaan jamaahiiru ahlilcilmina way daciifiyaan qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay buu yidhi shacara rasuulilaahi sal alla aleh wasalam nebi muxamed timihiisii baan arkay cinda anas ibni maalikin anas ibni maalik agtiisaan ku arkay makhduuban iyadoo la cilaamay xadiiskani marka waa mursal oo saxaabigii xadiiska warinayey oo anas haddii ilaahay kuu ronya anas ibnu maaliga ayaa meeshii ka maqan waxa uu sheegay cabdulaahi bnu maxamed ibnu caqiil inuu isagu arkay marka waa mursal saxiixa ah. ee waxaa baabkan inoogu soo dhammaaday cirada ruuxa muslimka uu ciraysanayo haddaynu markaa isku dul taagno kow ruuxa marka uu ciroobo waa astaan iyo macaalim u timi fariin tilmaamaysa haddii ilaahay kuu roon yahay ruuxii in da'dii markaa uu gaadhay qaabka uu la tacaamulayo xadiiska axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa waxay leeyihin xadiis xadiisi cabdilahi bni camr bni caas wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa tantifu shayba cirada ha tifina buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yani ha siibsiibina midhkii cirada badanaaba markay qofka bilowga ay ku tahay ayaa laga yaabaa xabadxabadda inuu siibo laakiin markay garhka iyo madaxuba uu caddaado haddii markaa ma siibayo nebigu ha siibina buu yidhi fa innahu nuuru lmuslim waa nuurka muslim ruuxa muslimka maalinka qiyaame maa min muslimin yashiibu shaybatan fi lislaami ila kataba allahu biha xasana warafacahu biha daraja waxada canhu biha khadiia ruux muslimoo islaamnimada dhexdeeda ku ciraystay ma jiro ilaa ilaahay xasano iyo ajar buu ku siiyaa darajona waa lagu koryeelaa dembina waa laga daadiyaa marka waxba ha ka cararin haddaad ciraysato waa ammaan iyo manqabo qofka islaamka dhexdiisa ku ciraystay wuxuu mudan yahay in la weyneeyo nebigu wuxuu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu calayh ina min ijlaal illahi ikraamadi shaybati almuslimi wa xaamili alqur'aani hayra alghaali fiihi waljaafi canhu ilaahay weyniintiisa waxaa kamida in la weyneeyo alleh ruuxa muslimka ah ee diinta ku ciraystay yacnii in la weyneeyo iyo wa xaamili alqur'aani hayra alghaali fiihi waljaafi canhu iyo ruuxa qur-aanka xambaarsan ee xadgudubna aan ku samaynin qur-aankiina aan ka gaabin seebaa haddii ruuxu uu ciroobay loola tacaamulayaa waxaa loola tacaamulayaa in la dooriyo ciradii saddex shay midkood in lagu dooriyo mid waa laysku khilaafsan yahay labana waa laysku waafaqsan yahay labada laysku waafaqsan yahay waxa weeye ruuxii xinno inuu mariyo garhkiisii uu guduudiyo xinno iyo katam inuu isku daro oo qayb guduuda iyo qayb madowa ah, geedka katamka la inta uu isku daro asalkana uu u badan yahay guduudku uu u badan yahay kaasna waa la ogolyahay nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan xadiiska tirmidi iyo axmed iyo qayrkood ay warinayaan wuxuu rasuulku yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi ina axsana maa quyira bihi hada shay alxinaa'u waalkatam ciradan waxa lagu dooriyo waxaa ugu qurux badan alxinaau walkatam xinaha iyo geedka katamka le katamkana waataynu soo tilmaamay katamku waa geed madow oo casuustan iyo guduudkan xinaha lagu khaldayay waxaa kaloo ku jirta garhka in la dooriyo mukhaalafo yuhuudda iyo nasaarada la khilaafayo bukhaari iyo muslim iyo nasa'i iyo abu dawud iyo ibnumaaja iyo axmed waxay min xadiisi abi hurayra ina alyahuuda waannasara laa yusbiquuna fakhaalifuuhum yahuud iyo nasaare garhkooda ma cilaamaane dooriya ayuu yidhi haddaynu u soo gudubno garhkiima la madoobayn karaa ayaantan dadkii dhallinyara isugu baxeen garhmadoobe miidhan baa la isugu baxa rag badanoo garhkooda yani markaa ciradu ay wada qaris ayaa ayaantan yani madowgu uu ku badnaa marka imaamu muslim iyo abu daawud iyo nasaa'i i iyo ibnu waxay warinayaan jaabir ibnu cabdilaahi xadiiskiisa wuxuu leeyahay abu quxaafa ayaa loo keenay jia biabi quxaafa ila nabiyi sal alla aleh wasalam yowma alfatxi ilaa rasuuli illahi sal alla aleh ra'sahu huqaama iyadoo madaxiisa aad ah dureemada moodo yanii dureemada cawskaso mataqaaniin markuu caddaado dureemo aad moodo ama geedka baahoodka la yidhaahdo kale aad moodo ayaa loo keenay faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu yacni waxaad u geysaan ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa ilaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa barhkood u geeya riwaayo kale fal tuqayirhu bishayin wajannibuuhu bisawaad cirada ha dooriso madowgana ha ka dheeraato wax madow yaanay marinin ayb warkaas ayaamahan internetka iyo goobaha xalaqaadka cilmiga waxaa ku faaftay wajanibuuhu bisawaad inay tahay mudraj min kalaami ibni jurayj cabdilcasiis ibni cabdilmalik ibni jurayj inay tahay yacnii hadal isagu uu leeyahay oo wajanibuuhu sawaad aanay ahayn min kalaami nebiy sal alla aleh wasalam rag baa marka halkaa kala sarbaxayoo waxay yidhaahdeen garhka in la madoobeeyo wax nahyiyo ku soo arooray ma jiro ayib u imaan doonnaa xadiis kalaa jira oo nebiga salawatu ulahi wasalaamu aleyh abu daawuud iyo axmed iyo nasaai ay warinayaan wuxuu leeyahay nebigu salawatu ulahi wasalaamu aleyh qowmun yakhdimuuna yani qowm baa imanaya yakhdibuuna fi aakhiri zamani bisawaadi ka xawaasil alxamaami laa yuriixuuna raa'ixata aljanna qoom baa aakhir zamaanka imaan doona garhkooda haddii ilaahay kuranyo ku cilaami doona sawaadka iyo madowga shay madow garhkooda marin doona sida yacni xamaamka luquntiisa barabaraha ku yaalla iyo guulguullaha ku yaalloo kale sidaasoo kale garhkooda u madoobayn doona jannada urteeda ma helayaan ayuu yidhi xadiiskaasna ragga garhka madoobeeyey daahiradana waa daahiro hadda caalam islaami ka socoteen xadiiskaas waxay ku cileeyeen nin la yidhaha cabdilkariim ibn almukhaariq oo daciifa ku jira laakiin riwaayada cabdilkariim ibnu almukhaaliq uu ku jiro riwaayaad kaleo cabdilkariim aanu ku jirin oo nin kaloo cabdilkariim layidhahdo siqa uu ku jiro ayaa jira xadiiskuna waa saxiix aan u nimaadno marka wajanibuuhu sawaad mudraj ma tahay mise maaha mudraj maahaoo waxaa weeye alaslu waa cadam lidraaj asalku waa inaanu mudraj ahayn ee uu yahay min kalaami nebiy sal allah aleh wasalam waxaan kaloo ka deliishanaynaa imaamu muslim baa fii saxiixii ku wariyey ummadduna waxay kula kulantay bilqabuuli bay kula kulantay xaggay idraajka ka keeneen idraajka waxay ka keeneen yacni ninka la yidhaahdo ibnu jurayj wuxuu ka warinayaa xadiiska abi subayr maxamed ibn muslim ibnu tadrus buu ka warinayaa wajanibuuhu sawaad ma ku jiray baa suhayr ibnu mucaawiya uu weydiiyey markaasuu yidhi laa marka maxay haddii shiikhii xadiiska laga warinayay baaba xusuusan waayey ardayganaana sheegay ayay yidhaahdeen taasna musallim ma noqono looma sallimino waxaa weeye waxay soo gelaysaa baabu man xafida wa nasiya waxaa dhici karta in shiikhu uu xifdiyey oo uu hilmaamay ardayguna uu xifdiyey ibnu jurayj waxaa ku waafaqay ayuubi ibn abi tamiimata sikhtiyaani cinda abi cawaana sidoo kale lays ibn abi sulaym bisanadin fiihi dacfun yanjabir iyo ajlax baa ku waafaqay ibnu maajana warinaya sidoo kale waxay deliishadeen ibnu jurayj laftiisaa garhka madoobaysan jiray oo raawiga xadiiska warinaya taasna waxaa lagaga jawaabay alcibratu bima rawa araawi walaysa fii ma ra'aa cibrada iyo xukunku waa raawigu wuxuu wariyey asaga ijtihaadkiisa iyo wuxuu isagu fatwoodo maaha waxaa xoojinaya xadiis kale oo nebigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh ka sugan dabaraani fi lmucjam alkabiir uu ku warinayo sheekh naasirna saxiixada wuxuu nebigu yidhi qayiruu siima alyahuudi walaa tuqayiruu bisawaadihi niman yuhuudoo garhkoodu cadcad yihiin baa usoo soo galay markaasaa layidhi garhka ma cillaantaan markaasuu yidhi dooriya siimaadka yuhuudda dooriya ayuu yiri nabigu salawatu ullahi alayhi calayhi walaa tuqayiruu bisawaadi madowna ha ku doorinina ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh riwaayaad badan oo marka waxaa xoojinaya riwaayada lays ibnu sulaym ee ibnu maaja oo ku warinayo sheekh naasirna shawaahideeda uu ku saxiix yeelay marka waxa weeye garhkama la madoobayn karaa mise lama madoobayn karo waxaa kaloo la soo deliishadaa asar cumaan ibnu cafaan iyo cumar ibnu khadaab iyo ka sugnaatay oo daciifa asartaas waxaa weeye maraaxil laba marxalo garhka madoobaysta labadaa marxalo marka ruuxu uu jihaad ku jiro cadowgiisu inuu ka boqo taasaa u awlaysan aye marka labaadna waa goorma markuu shir shirtagaya dumarku inay ka haybaystaanna anigii gordoon dumarku inay ka heebaysteenna taasaa yani u dhow bay yidhaahdeen aasaartaa dhammaantood dacfibaa ku jira dacfi baa ku jira marka sida saxiixay waxa weeye garhka in la madoobeeyaa inaanay bannaanayn inaanay bannaanayn waana sida alimaam nawowi raximah allahu tacala sharxa saxiix muslimkoo ku tilmaamay ibnulqayim aljawsi iyo qayrkood iyo in badanoo culimmada ka midna ay taqriiriyeen qaala alimaam raximah allahu tacaala baabu maa jaaa fii kuxli rasuuli lahi sal allahu aleh wasalam xubaabya wixii ku yimi indhakuulkii nebiga salawaatu ulahi wasalaamu calayhi xadaana muxamed ibnu xumayd araasiyu waa daciif ninkani xadaana abu daa'uud adayaalasi sulaymaan ibnu jaaruud can cabaad ibni mansuurin cabaad ibnu mansuur ninkan waa saduuqun yuhimu rumyal bilqadar yani waxaa lagu raganay qadar wa kaana yudalisu wataqayara biaakhiratin can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaasin ana nabiya sal allah aleh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi iktaxiluu ku indhakuusha bilismidi geedka ismidka la yidhaahdo ku indhakuusha ismidku waa dhagaxan indhakuushee dabiicigee la jejebiyey ayaa ismid layidhaha iktaxiluu ku indhakuusha buu nebigu yidhi bilismidi indhakuulka dabiiciga fa innahu isagu yajluu wuxuu faydaa albasara aragga adkan iyo qashinkan ka baxaya yani ayuu goynayaa fainahu yajlu lbasar araguu faydaa wa yumbitu shacra timahana wuu soo saaraa xiribaha timahoodana wuu soo saaraa labadaa faa'iiduu leeyahy wa zacama wuxuu sheegay yani cidda sheegaya waa ibnu cabaasin ana nebiya sal allahu aleh wasalam nebiga lahu inay u sugnaatay mukxulatun yani indhakuul baa u sugnaatay muxula marka waa waxay khilaafsan tahay wasnigii bay khilaafsantaho waa shaad wazacama wuxuu sheegay ana nebiya sal allahu aleh wasalam nebiga lahu inay u sugnaatay mukxulatun yanii indhakuul inuu u sugnaaday yaktaxilu minha uu ka indhakuulanayo kula leylatin habeen kasta alaaatan fii haadihi saddex ishan midigtuu marinaya wa alaaatan saddexna fii haadihi yacni midaanuu marinayaa bidixda ayuu marinaya marka wuxuu noqon lahaa yacni mikxala in la yidhahdo mikxala in la yidhaahdo laakiin mukxula waa shaad yani waxay shuduudda markay awsaanta tirinayaan ayay ku daraan xadiiska marka hore inta hore ee iktaxilu bilismidi fainahu yajlu lbasra wayunbit shacra intaasaa saxiix qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu sabax alhaashimiyu albasriyu xadaana cabdullaahi bnu muusa ahbarana israa'iil bnu yunas can cabaad bni mansuurin xaa taxwila min sanadin ila sanadin aakhar waxadaana caliy bnu xujar asacdi xadaana yasiid bnu haaruun xadaana cabaad bnu mansuurin can cikrima can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal allau alih wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yaktaxilu midkii indhakuushuu ahaa qabla an yanaama intaanu seexan ka hor bilismidi indhakuulka dabiiciga ah buu ku indhakuulanayay alaaan saddex fii kulli caynin il kasta yani saddex jeer buu marinaya wa qaala yaziid ibnu haaruun wuxuu yidhi fii xadiisihi ina nabiya sala allahu aleh wasalam nebiga kaanat lahu waxaa u sugnaatay mukxulatun mukxula yani shay lagu indhakuushaa u sugnaaday kaasoo yaktaxilu minha xaggeeda uu ka indhakuulanayo cinda nawmi yacnii markuu seexanayo hurdada agteeda alaaan saddex fii kulli caynin il kasta yani markaa saddex jeer uu indhakuulayay xadiiska marka dacfi ku jira xadaanaa axmed ibnu maniic albaqawi qaala ahbaranaa muxamed ibnu yasiid can muxamed ibni isxaaq moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadlabi saaxib almaqaasi waa mudlis can muxamed bn munkadir can jaabir bni cabdillaah can jaabirin huwa bni cabdillaah annahu qaala qaala rasuulu ulahi sal allahu aleh wasalam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam calaykum yacnii laasima buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bilismidi indhakuulka dabiiciga laasima cinda nowmi hurdada agteeda markaad seexanaysaan fa innahu yajluhu wuxuu faydaa albasara aragga wa yumbitu wuxuu dhaliyaa yacni timaha xiribaha yacni timahoodana wuu siyaadiyaa oo wuu dhaliyaa ayuu yihi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku ibnu ayaa la warinaya imaamka la wadaagsanaya yani waana xadiis saxiixa bishawaahidihi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybatu bnu saciidin abraja albaqlaani shaykhu اljamaca ma cada bni maaja qala xadaana bishr bn اlmufadl can cabdulaahi bn cuثmaan ibni khusaymin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin anahu qaala qaala rasuulu lahi sal alه wasalam rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuh calayh ina khayra agxaalikum indhakuushiinna midda ugu wanaagsani alsmidu geedka ismidka la yidhaahdo ama indhakuulka yani midka dabiiciga ah ayaa ugu wanaagsan muxuu faa'iidada uu leeyahay tahay wuxuu faydaa albasara aragga ayuu faydaa wa wuxuu dhaliyaa ashacra timahna wuu dhaliyaa axaadiistii hadda aynu soo marinunbuu la macnaya xadiiskuna yani waa xadiis saxiixa oo nasaa'i baa la wadaagsanaya imaamka la wadaagsanaya sheekh naasirna wuxuu ku xukumay mukhtasar shamaa'il lmuxamadiya raqamka afartan iyo afar annahu calaa shardi muslim qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana ibrahim ibn lmustamir albasriyu xadaana abu caasim abu caasim annabiil waa daxaak ibnu makhlad can cuhmaan ibni cabdilmalik can salim ibni cumar cabdilahi bni cumar baa salim ibni cabdilaahi bni cumar can ibni cumara anahu qaala qaala rasuulu ulahi sal اlla aleh waslm rasuulka ileh wuxuu yidhi calaykum laasima bilismidi ismidka indhakuulka midkiisa dabiiciga laasima fa innahu isagu yajlu wuxuu faydaa albasara aragga ayuu faydaa wa yumbitu wuxuuna dhaliyaa ashacra timahana waa dhaliyaayo indhaha xirribahooda timaha ku yaalla ayuu siyaadiyaa baabkaas marka waxaynu ku soo marnay oo xadiiskan dambena waa mukarara uu soo celiyey Eh, wuxuuna xadiiskan u keenay waa inuu xadiiskii hore uu ku xoojiyo xadiiskii ibnu cabaas shaahid kalena waa leeyahay xadiiskii jaabir raqamka kontonaad aynu ku soo marnay ibnu maaja warinaya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay mukhtasaru shamaa'il almuxamadiya raqamka afartan iyo shan xaakim iyo dahabi iyo qayrkoodna way saxiix yeeleen wa fii sanadihi dacfun walakin yataqawaa bima qablahu kama bayanahu fii saxiixa silsilat alaxaadiis asaxiixa siduu ku caddeeyey yoaaraqamka haddaynu marka baabkaa hore khulaasayno indhakuusha inuu yani la indhakuusho oo weliba nooca gaarka ah ee dabiiciga ruuxu uu ku indhakuusho faa'iidada uu ka helayaana ay tahay faa'iido caafimaadoo indhaha yacni qashinka ku yaalla iyo xiribaha waxaa ka baxa cadka ay goynayso iyo dhidhkaas xirribahana ay soo saaraysuu nebigu noo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin curfigeenna innaga curfi ahaan maxaa naqaana ninku hadduu soo inakuusho maxaa la odhanaya ya waxaa lagu darayaa qismu nisa waa lagu daraya ayb marka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi faa'iidadaasuu marka uu ku tilmaamaya ismidku waa dhagax la jejebiyey oo kale mid ah waa kan hadda indhakuulka dabiiciga ay ka sameeyaan meelahan goobaha hindida iyo waa laga helayaa dibul acshaabka meelaha ay ku iibiyaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi libaasi rasuuli اllahi sala اllahu aleyh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dharqaadashadiisii iyo qaabkii uu dharka u qaadan jiray u labisan jiray xadaanaa muxamed ibnu xumayd araasiyu qaala xadaanaa alfadlu ibnu muusa wa abu tumayla abu tumayla waa yaxya ibnu waadix wa zayd ibnu xubaabin sayd ibnu xubaab alcukli abulxasan yacnii waa nin saduuqah waxay yidhahdeen yukhdiu fii xadiisi sawri xadiiska sufyaan sawri buu ku gafaa can cabdilmu'min bni khaalidin can cabdilaahi bni burayda can umi salama qaalad waxay tidhi kaana axaba siyaabi dharka waxaa loogu jeclaa ilaa rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa waxaa loogu jeclaa alqamiisa qamiiskaa loogu jeclaa marka qamiisku wakhtigii nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi uu jiray haba kala duwanaado qaabka tolitaanka iyo qaababkiisa yacni ha kala duwanaade nebigu wuxuu jeclaa qamiiska cuna ugu jeclaa dhulkan nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu ku noolaa ee saxaaraha kulaylkiisa maro mulaa'im u ah oo jidhka u debicsan waxaa ah maradaas yani khamiiska ayaa marka waa noocyadii dharka uu qaadan jiray waxaynu u tegi laba go isagoo cagaaran waxaynu u tegi doonnaa yani jubbad isagoo qaatay waxaynu u tegi bay soo wada socda qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu xujar asacdi qaala xadaana alfadl ibnu muusa can cabdilmu'min ibni khaalidin can cabdilaahi bni burayda burayda ibn xuseyn baa dhalay can ummi salama annahaa qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa axabu siyaabi dharka midka loogu kalgacayl badan yahay ilaa rasuulilahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa alqamiisa qamiiska ayuu ahaa abu daawuud baa warinaya fii kitaab libaas tirmidi nasaai way warinayaan xaakim wuu saxiix yeelay dahbina wuu ku waafaqay sheekh albanina yani isaguna wuu saxiix yeelay mukhtasar shamaa'il almuxamadiya afartaniyo lix raqamka ah mishkaat lmasaabixna afarkun saddex boqol iyo sideediyo labaatan raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ziyaad ibnu ayuub albaqdaadi qaala xadaana abu tumayla yaxya ibnu waadix can cabdilmu'min ibni khaalidin can cabdilaahi bni buraydata can ummihi can ummi salma annaha qaalat kana axabu hiyaabi ilaa rasuuli illahi sal allau aleh wasalam lubsa alqamiisi dharka waxaa loogu jeclaa xagga nebi maxamed xidhashada khamiiska inuu xidho ayaa loogu jeclaa sanadkan dambe wuxuu sanadkii hore u dabageliyey siyaado dhanka sanadka ah baa ku jirta ziyaada yani min naaxiyat lisnaad baa ku jiro cabdulaahi ibnu burayda sanadkan dambe wuxuu ka warinayaa can ummihi sanadkii horena yuu ka warinayay can ummi salama ummu salama toos uga qaadanayay ayb culimmada muxadisiintana way ka dhici jirtay inuu ninku intuu shiikh la kulmo shiikhaas marka waasido wax looga wariyo kadibna shiikhii warka looga sheegay si toosa ah uu ula kulmo markaa uu uga qaato halkan laakiin imaamku wuxuu ku yani suuraynaya oo ku tansiisinayaa ku caddaynaya sanadkan dambe in dacfi ku jiro maxaa yeelay cabdulaahi bnu burayda hooyadii lama yaqaan qaala abu ciisa wuxuu yidhi haakada qaala siyaad ibnu ayuubin saasuu yidhi fii xadiiii uu ku yidhi can cabdilaahi bni burayda can ummihi can ummi salama wahaakada rawaa sidaasuu wariyey hayru waaxidin hal wax ka badan an abi tumayla mila riwaayati iyaad bni ayuubin riwaayada siyaad ibni ayuub mid la ah ayaa ardaydii abu tumayla xadiiska ka qaadatay qayb badan ay wariyeen abu umayl hada yaziidu wuxuu siyaadiyaa fi hada alxadiii can ummihi wa huwa asaxu kan dambaana saxiixsan ayuu leeyahay imaam tirmidi min baabi tarjiix marka lama joogo mar haddaan yani e, xadiiska muxuu ahaa hore wax cillo ah oo markaa lagu cilaynaya aanay jirin yani markaa labada sanadba inay sugan yihiin ayaa suurowda qaala alimaam raximah اllahu tacala xadaana cabdulahi bn muxamed bn xajaaj xadaana mucaadi bnu hishaamin xadaanii abi waa hishaam ibnu cabdilaahi addistiwaai can budaylin yacni ibni maysara alcuqayli can shahri bni xawshabin dacfi baa ku jira ninkaas can asmaa binti yasiidin annaha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa kumu qamiisi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed khamiiskiisa gacantiisu waxay ahayd ila rusqi ilaa cumacumaha kumka waxaa la yidhaahdaa khamiiska qaybtiisaa hore qaybtaa horea la marka qaybtaa hore khamiisku waxay joogtay ila rusqi cumacumihiisa ayay joogtay rusqiguna waxa weeye waa gacanta iyo dhudhunku meesha ay iska galaanoo halkaa cumacumtaa weh kaana wuxuu ahaa kumu khamiisi rasuulilahi sal alla aleh rasuulka ilaahay khamiiskiisa gacantiisu waxay ahayd ila rusqi cumacumaha ayay joogtay xadiisku waa daciif kan dambe waa daciifo daciifada iyo raqamka ah ayuu ku daciifiyey sheikhu abu daa'uud baana werinaya cilada lagu daciifinayaana waxa weeye waa shahar ibnu xawshab oo mukhtalafun fiihi ah qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana abu camaar alxuseyn ibnu xuraysin qaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn xadaana zuhayr ibnu mucaawiya can curwata ibni cabdilaahi ibni qushayrin can mucaawiyata ibni qura can abiihi qura ibni iyaas qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baan u fii rahdin ay maca rahdin jamaaco anigoo ku dhex jira jamaacadaasoo min musaynata qabiilada musayna la yidhaahdo ka mida waa qabiilkiisa si aanu nebiga ula mubaayicoonno wa inna qamiisahu nebiga qamiiskiisuna sal alla aleh wasalam la mudlaqun mid furan buu ahaa guluusyadu yani marka ay furan yihiin ow amase qaala wuxuu yidhi ziru qamiisihi qamiiskiisa guluusyadiisa iyo badhammadiisu la mutlaqun miday furnaayeen buu marka kuwan sare ayaa furnaa walidaalika dadka mucaasiriinta culimmada mucaasiriinta qaarkood ba waxay ka qaateen yacni aragtidaa nebiga lagu arkay guluuskaa sare isagoo furan inay sunna tahay oo yacnii carabta haddaad aragtaan in badan raggan muxaadaraadka iyo jeedjeediya waxaad arkaysaan iyagoo labadaa sare ama kaa sare uu furay imaamudin xaggan ay ka tuureen qaale wuxuu yidhi fa adhaltu waxaan geliyey yaddii gacantaydaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa luquntiisaan geliyey jaybka kanaynu hadda innagu lacagta ku ridanno looma jeedee jaybka waxaa la yidhaahdaa meeshaan luqunta ah ee dumarku ay cambuurka ka gashadaan ninku khamiiska uu ka soo geliyo haddii ilaahay koodhka iyo jaakada aad ka soo geliso meeshaa luqunta ah ayaa jeeb la yidhaha faadhaltu waxaan geliyey yaddii gacantayda waxaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa luquntiisii baan geliyey famasastu waxaan taabtay alkhaatama khaatamkii iyo calaamadii nebinimada nebiga dhabarkiisa ku taallay halkaa luqunta intaan ka geliyey ayaan taabtay ayib xadiiska waxaa laga qaadanayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu qamiis xidhay baa laga qaadanayaa oo mu'alifku siduu u soo waxaa kaloo laga qaadanaya dhaqan wanaagga nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay uu siiyey iyo tawaaduca iyo sida uu isu dhuldhigayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh adiga guluuskaaga haddii mid qof maanta furo maxaad ku samayn lahay yaa shiikhii shariifba ninka halkaa la taabto ama badhamada laga furo waxaad irbaaxi lahayd qof aan edab lahayn baa tahay baad lahayd laakiin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu doonayuu garanayaayo shaabadii iyo calaamadii nebinimada salawatulahi wasalaamu caleyh buu ninkani doonaya saa darteed nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh inuu gaadho waa u fasaxa gacantuu geliyey gacanta halkaa inta luqunta laga geliyay kiladiisu hoostiisa laga tallaabiyo dhabarka yani markaa la taabta waxaad dareemaysaa marka sida ilaahay subxaana wa tacaala nebigeenna uu ku tilmaamay wainaka la calaa khuluqin cadiim baa ilah leeya subxana wa tacala fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik dhaqanka nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu calayh dabacsanaantiisa iyo akhlaaqda ilaahay subxaana wa tacaala uu u hibeeyey ugu deeqay ayaad ka dareemaysaa qaala alimaam raximah llahu tacala xadiiska hore abu daawuud ibnu maaja imaamu axmed iyo abu daawuud odayaalas iyo ibnu xibbaan iyo qayrkood baa warinaya mishkaat lmasaabiix aaayoieedraqamka saxiixu tarqiibna afartaniyo labo ayuu sheekh naasir uu ku saxiixya xadaana cabdu ibnu xumayd qaala xadaana moxamed ibnu lfadli xadaana xamaad ibnu salm xamaad ibnu salama in badan baynu soo marnay tarjumadiisa nin xaafid ah caalim ah yaayuu waa ninka ay culimmadu yidhaahdeen cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo markay ka warramayeen ay yidhaahdeen haddii la odhan lahaa cimrigiisa berri baad dhimanaysaa cibaadadaadii iyo daacadaadii wuxuun ku siyaadi meeluu wax kaga siyaadiyo ma wuxuu ku siyaadiyo maxaa yeelay wakhtigiisii nololeed buu horey u qorsheeyey oo ilaahay subxaana wa tacala uu ka iibsaday can xabiib bni shahiidin can ilxasan bn abilxasan albasri can anas bni malikin qaala wuxuu yidhi ina nebiya sal alla aleh wasalam nebigu kharaja wuu soo baxay walxaal huwa isaguna yataki cuskanayo calaa usaamata bni zaydin usaama ibn zayd wuu uskan yahay waa markii uu nebigu xanuunsanayay sakaraatulmowdkii uu ku jiray maalmihii uu soo baxay maalmo ka mida weeye calayhi nebiga dushiisa waxa ahaa sawbun maro qidriyun yacni markaa beledkaa loo nisbeeyey qidriga waxaa la yidhaahdaa waa maro dhulkan yamaneed maryo laga keeni jiray oo suuf iyo cudbi laga samayn jiray waana nisbatan yani loo nisbaynayo beledka qadar layidhaah qadarta tan hadda inagu aynu naqaano maaha waa magaalo baxrayn la odhan jiray baxrayntuna middan hadda manaama ay caasimadda u tahay jasiiradda maaha yani waa gobolka sacuudiga ka mid ah yani gobolka la yidhaahdo oo dhanka bariya sacuudiga dhaca meelahaas yani mar laga keeni jiray magaalo halkaa ku taalay baa la odhan jiray qad tawashaxa bihi wuu jeenay qaatay nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh yacnii maradii buu hullaabtay nebigu salawatu ulahi wasalaamu calayh fa sallaa bihim wuu tujiyey saxaabadii buu tujiyey qad tawashaxa xaaluu jeeni qaarsaday ama uu hullaabtay waxaa laga yaaba jeeni qaarsiga inaad ragga qaarkood garan waayaan fa sallaa bihim wuu tujiyey nebigu sala waxaa jirta nuskhooyinka qaarkood war aan ku qornayn oo laakiin xadiiska aan ku tacalluqina yacni ku tacalluqda salafku sida ay wakhtigooda uga faa'iidaysanayeen iyo cimrigooda wa qaala cabdu ibnu xumayd cabdu ibnu xumayd inoo warinaya baa wuxuu yidhi qaala muxamadu bnu lfadli moxamed ibnu lfadli baa wuxuu yidhi sheikhiisii sa'alanii yaxya ibnu maciin baa i weydiiyey an hada alxadiisi buu ii weydiiyey awala maa jalasa ilaya markii ugu horraysay uu ila soo fadhiistay yaxya ibnu maciin baa xadiiska wuxuu u soo doontay maxamed ibnulfadli oo xadiiska laga warinayo intaanuu salaaminba markii ugu horraysay uu la soo fadhiistay ayuu markaa xadiiskii weydiiyey faqultu waxaan idhi buu yidhi xadaanaa xamaad ibnu salama xadiiskii baan damcay sanadkiisi inaan u tegiyo faqaala wuxuu idhi low alla haday kitaabkaaga ahaan lahayd fiicnaan lahayda maxaa xifdiga iyo yani can dahrilqalbi waxa laga sheego inuu ruuxu ku khaldamaa laga yaabo marka xadiiskan haddaad kitaabkaaga iiga warin lahayd armay fiicnaan lahayd ayib lowda haddii shardiyo laga dhigana low kaana yani hadduu ahaan lahaa yani fii taxdiisika xadiiskaaga iyo sheekada aad ii sheegayso min kitaabika xadiiska inaad iiga wariso lakaana khayran lah yani lakaana khayran sidaasaa khayr badnaana jawaab baan u faqumtu waan istaagay buu yidhi si aan u soo bixiyo kitaabii kitaabkayga si aan u soo bixiyo faqabada calaya markaasuu igu dhegay markaan damcaynan kaco kitaabkii doono wuu igu dhegay faqabada calaya sawbii maradayduu igu dhegay uma wuxuu yidhi amlih calaya xadiiska ii yeedhi kitaabna hadoonn bal horta xadiiska ii meeri xadiiska aan kaa qabto fa innii ahaafu waxaan ka cabsanayaa an laa alqaaka inaanan kula kulmin qaala wuxuu idhi fa amlaytuhu calayhi waan u meeriyey xadiiskii uma dabeedna akhrajtu waan soo bixiyey kitaabii kitaabkaygii baan soo bixiyey yaxya ibnu maciin uu yanii waqti dheer ku ah waxaa waqti dheer ku ah gurigiisiibaa sheikha gurigiisii baa la hor fadhiya inuu guriga galo oo kitaabka uu soo qaado baa waqti dheer ku ah malaha malakumuudkii ina dhex mar malaha shiikha wax kale mashquuliye malaha xadiiskiiba kuma suuroobin inuu kitaabkii uu kuu soo qaado bal horta intaa kitaabka uu doonayo intaa ama kitaabkii ha keeno ama yaanu keenin horta xadiiskii ku mintid oo xadiiska ii sheegtay dadkaa selafka marka wakhtigoodu siday u xisaabsanaayeen qaarkood haddii la weydiiyo iyagoo soconaya kelmad la weydiiyo waxay odhan jireen qoraxda jooji qoraxda miyaad joojin kartaa macnaha waxa weeye qoraxdaan anigu la tartamaya saaka waabaa ii baryey qorax ii soo baxday qoraxdaasi markay dhacdo cimrigaygiibay ka go'antahay oo waa maynis habeen kastoo qoraxdu inoo sii dhacdo aakhiraynu usii dhowaanayna way ku xisaabtamayaan marka qaal اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana suwayd bnu nasr qaala xadaana cabdullahi bn mubaarak can saciid bni iyaas aljurayri can abi nadrata alcawfi abi nadrata alcawaqi cawfi waa khada waxaa la yidhahdaa yani mundir ibnu malik can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa ida stajadda markuu cusboonaysiisto sawban maro macnaha markuu idaa labisa markuu labisto sawban jadiidan maro cusub markuu xidho nebigu samaahu waa magacaabayay bismihi maradaa magaceedii buu magacaabay cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an ama cimaamad ha ahaato ama qamiis ha ahaato ama go'a ha ahaato uma yaquulu wuxuu odhanaya allaahuma laka alxamdu allow mahad baad ku leedahay subxaana wa tacaala kamaa kasawtaniihi sidaad ii huwisay as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu shaygan khayrkiisa iyo wa khayra maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey khayrkiisaan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa mangelayaa min sharihi sharkiisa iyo wa shari maa shay sharkiioo sunica lahu loo sameeyey ayaan kaa magangelaya inaan daacadaada iyo cibaadadaada yani markaa aan u adeegsado ayaan ilaahay subxaana watacaala aan ku weydiisanaya marada khayrkeeduna waxa weeye in ilaahay subxaana watacaala uu ku waafajiyo yacni baqaa'uhu wa naqaa'uhu inay baaqina kuu noqoto yacni maro nadiifa oo cibaadada ilaahay daacadiisa loo adeegsadana inay noqoto nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu sidoo kale jideeyey qofka maro cusub xidhan ruuxa arkana inuu yidhaahdo ilbis jadiidan wacish xamiidan wa mid shahiidan innaga dharkan aad xidhanayso iyo cuntadan aad cunayso iyo waxyaabo noloshaadii ay iska qabatintay bay noqotay waxaaba laga yaabaa ilaahay ba inaadan ku mahadin subxaana wa tacaala ilaahay ba inaadan ku mahadin ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonka hadduu u nicmeeyo nicmadii raadkeedii inuu dushiisa uu ka arko ayuu jecelyahay waxaa imaamka la wadaagsanaya xadiiska imaamu nasaa'i iyo abu daa'uud iyo keyrkood iyo imaam axmed ibnu xibbaan abu shaykh fii akhlaaqi nebiy sal allah aleh wasalam wabnu sacd fi dabaqaat waana xadiis saxiixa ah. waxaa aad iyo aad u faahfaahiyey xadiiskan iyo waxaa ku jira doctor bashaar cawaad macruuf tacliiqa uu ku leeyahay calaa jaamici tirmidi kitaabka uu bixiyo aljaamic alkabiir ee tirmidiga tacliiqaadka uu ku leeyahay mujalladka saddexaad aqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana hishaam ibnu yunis alkuufi qaala xadaana qasim ibnu malik almuzani can iljurayriy jurayri waynu soo marnay can abi nadra undar ibnu malik can abi saciidin alkhudriyi can nabiy sal alla aleh waslem naxwahu xadiiskii hore mid la mida ah. macnaha xagga lafdiga xadiisku marka ay isku khilaafsan yihiin waxaa la yidhaahdaa naxwahu xagga lafdiga hadday iskaga mid yihiin waxaa la yidhaahdaa milahu xadaana mxamed bn bashaar qaal xadaana macadi bnu hishaami xadaanii abi hishaam ibnu cabdilaahi adistiwaai can qataadata bni dicaamata saduusi can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu axabu siyaabi dharka waxaa loogu jeclaa ilaa rasuulilahi sal aleh waslm rasuulka ilaahi xaggiisa yalbasuhu inuu xidho alxibaratu xibarada nuuca la yidhaahdo waa go'yaal liidliid leh oo qudni yacni markaa laga samaynayey dharkaasuu nebigu jeclaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa xoogaa debac baa ka muuqday oo jidhka yacni markaa u ron nabigu salawaatu ulahi wasalaamu aleyh kana axabu iyaabi dharka waxaa loogu jeclaa ilaa rasuulilaahi sal ala aleh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa yalbasuhu inuu xidho alxibaratu xada waa la hoos dhigaya alxibara iyo dharka liidliidka iyo diildiilimaha leh ayaa loogu jeclaa nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh xaggiisa min ataxbiir baa laga keenay ayb shay xoogaa yani iyo quruxsan buu ahaa bukhaari iyo muslim baa xadiiska warinaya abu daauud tirmidi iyo nasaai ayaa warinaya ibnu maaja waxaan ka ahayn qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani qaala xadaana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can cawni bni abi juxayfata can abiihi abi juxayfa wahbi bni cabdillaahi assuwa'i qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan arkay walxaal calayhi dushiisa ay ahaatay xullatun xamraa'u bedlad ama isku joog guduudan isagoo nebigu sita salawaatu ullahi wasalaamu calayh kaannii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa bariiqi saaqayhi labadiisa dhudhun dhalaalkoodii iyo iftiinkii ay iftiimayeen ee dhalaalayeen waaba anigoo hadda fiirinaya oo arkaya buu leeyahy xadiiska waxaa laga qaadanayaa nebiga salawatuulahi wasalaamu calayhi laba isku joog oo guduudan inuu nebigu xidhay ibnulqayim waa ta'wiiliyaa wuxuu leeyahay guduud saafiya maaha maadaama guduudka nahyi uu ku soo aruuray shawkaani iyo ibnu xajar iyo culimo kalena warkaa way diideen way ku radiyeen waxay yidhaahdeen saxaabada nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi baa inaga yaqaanay fii lisaani sharci yanii luqada sharcigu uu kusoo degay iyaga aynaga yaqaana ayaguna axmar bay ku tilmaameen marka guduudka xidhashadiisa nahyigii ku soo arooray iyo axaadiistan haddii ilaahay kuu ronya guduudka banaynaysa si loo jamciyo waxay idhaahdeen nahyigaasi waa nahyu tansiih icmaalan iyagoo ku camalfalaya qaacidada ah yacni icmaalu daliilayni wlaa min ilqaa'i axadihima laba daliil in lagu wada camal falaa ka haboon in mid la tuuro waxaa kaloo xadiiska qaybtiisa labaad ku jirta dhudhummadii nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh iftiinkii ka muuqanayay wuxuu fiiriyey dhudhummadii nebiga ruuxa dhudhunkiisa marka in la arko inaanay cawro ahayn itifaaqna waa laysku waafaqsan yahay yani ruuxa dhudhunkiisa in la arki karo qaala sufyaan wuxuu yidhi uraaha waxaan u arkaa labada yani isku joog xibaratun inay ahaayeen nooca xibarada la yidhaahdo maryaha liidliidka leh ee guduudka inay ahaayeen xadaana cali bn khashramin qaala xadaana ciisa ibn yunas ibn abi isxaaq asabiici can israa'iil ibni yunas ibn abi isxaaq asabiici labada nin waa walaalo can abi isxaaq asabiici can ilbaraa'i bni caasibin annahu qaala maa ra'aytu maanan arag axadan ruuxoo min annaasi dadka ka mida oo axsana ka wanaagsan fii xullatin bedladii iyo isku joog yacnii dhexdii ku sugan xamraa'a guduudan min rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay ka wanaagsan maan arag qof bini aadana oo isku joog guduudan xidha oo nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh ka qurux badan oo ka wanaagsan ma arag buu saxaabigu leeyahy in kaanat waxay ahayd jummatuhu halabtiisu la tadribu mid garaacdoo gaadhay ahayd qariiban meel ku dhow min mankibayhi labadiisa garab meel ku dhow bay garaacaysa xadiiskii dee bara ibnu horeynu soo marnay waa mukarar hadda siyaadadanu siyaadiyey dhanka labiska ku saabsan fi xullatin xamraa in kaanat waxay ahayd jumatuhu halabtiisu waxay ahayd timihiis jummo iyo lima iyo wafra waynu soo tilmaannay qariiban mid ku dhow min mankibayhi labadiisa garab xaggooda mid ku dhow bay ahayd xadaanaa moxamed ibnu bashaar xadaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa cubaydillaahi ibnu iyaad can abiihi can abi rimsata qaala wuxuu ra'aytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan arkay walxaal calayhi dushiisa ay ahaatay burdaani akhdaraan laba go'oo cagaaran isagoo sita nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh ayaan arkay laba go'oo guduudan laba go'oo cagaaran qamiis intaba uu xidhay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa cabdu ibnu xumaydin qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu xasaan alcambari can jaddatayhi labadiisii ayeyo wuxuu ka wariyey ayeeyadiisii hooyo iyo tii aabe weeye labada ayeeyoo ahaa duxaybatu wa culayba duxayba iyo ulayba ulayba waa yacni khada halkan in la soo geliye labadiisa ayay waxay ahaayeen duxayba iyo wa safiya can qaylata binti makhrama waxay ka wariyeen annahaa qaalad inay tiri ra'aytu nabiya sal allahu aleh wasalam nebigaan arkay walxaal calayhi nabiga dushiisana ay tahay oo xidhan yahay asmaalu muliyatayni yacni asmaalun laba maro ama laba haylo oo muliyatayni yacni markaa duug ah hayl inaad garan weydaaba dhici karteen laba maro ama laba go'oo duug ah oo midabkii ay lahaayeen iyo sacfaraankii la mariyey yacni uu ka daatay ayuu nebigu xidhnaa salawatu ullahi wasalaamu calayh wa calayhi dushiisa waxaa asmaalun yacni muliyatayn laba haylo yani markaa maro oo duuga kaanata waxay ahaayeen bizacfaraani yani masbuuqayni kuwo lagu rinjiyeeyey bizacfaraani zacfaraan kuwo lagu rinjiyeeyey walxaal qad nafadatu ay daadisay maradii rinjigii ay daadisay marada marka muddo la xidho waana adduunyadaaba dee iska noocaas maradii adiga shalay kula qurux badnayd laba jeer marka la dhaqo maxay noqonaysaa muqaalkeedii baaba iska xumaanay adaaba is odhanaya dookhaaga isla yaabay odhanaya warkan markaad iibsanaysa see marka laba mar oo duugahoo rinjigii yacni lagu rinjeeyey sacfaraankii uu ka daatay ayuu xidhnaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxayna kutusaysaa xadiiska wa fi lxadiisi waxaa ku sugnaa qisatun dawiila qiso dheer baa ku sugnayd qisada dheer wakhtigeeda hadda kama gaadhno xadaana qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana bishr bnu lfadl can cabdilaahi bni cusmaan ibnu khaysam can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin anahu qaala qaala rasuulu lahi sal aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi calaykum bilbayaadi min asiyaab calaykum waa ismu ficil laasima bilbayaadi kuwa cadcad ee min asiyaabi dharka ka mida liyalbasaha ha xidho buu nebigu yidhi axyaaukum kuwiina noole ha xidheen wakafinuu ku kafma fiiha mawtaakum kuwiina dhintayna yacnii kuwa dhintayna ku kafma ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa innahaa min khiyaari siyaabikum dharkiinna kuwa ugu wanaagsan weeye ayuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeeley wasakhdii ma qarsanayaan waana yani haddii ilaahay kuu ron yahay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh waa ammaan xadaana muxamed ibnu قال xadaana sufyaan ibnu saciid بن مسروق الثوري عن xabiib بن abi haabitin عن maymuun bni abi shabiibin can samurata بن jundubin anahu qaala qaala rasuulu الله sal alla عليه wasalam nebigu wuxuu yidhi ilbasuu xidha albayaada dharka cadcad xidha fa inahaa adharu iyadaa u nadiifsan wa adyabu iyadaa u wanaagsan wa kafinuu fiiha mowtaakum kuwiina dhintayna ku kafma buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wasakdiina dee ma qarsanayso marada kale ee midab kale waxaa laga yaabaa ruuxu inuu maalmo badan sito maxaa yeelay wasakday qarsanaysa maryaa marka la iibsanaya wuxuu laleeyahay maradaana yani wasakda qarsan karta maradan wasakda qarsan karta ma fiicna marka maro cad ruuxu markuu xidho marka qof waliba ku taabanaya qof waliba ku taabanaya saxar yar hadduu ku saaran yahay waa lagu eegi nebigu marka wuxuu yidhi kuwiinna dhintayna ku kafma yani kuwiinna noolna ha xidheen waa maryaha kuwa ugu wanaagsan uu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi khalqigana cidda ugu naxariista badan ee wanaagga inoo dooraysaa waa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab wacla wabillahi towfiiq